bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilaahi رb العaalamiin وslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu waxaan soo haynay matlu الغaayaةi والتaqriib <clears throat> qaala الmuؤlifu raximah اllahu taعaalى fasl fii sujuudi الsahwi <clears throat> sujuudu sahwigiiba u faslaya fasalkan qaala wاlmatruuku shayga laga tago min asalaati salaada xaal uu ka mid yahay halaaثatu ashyaaa saddex shay waaye fardun farad oo rukni ou ka wado wa sunnatun sunno oo abcaadi ou ka wado wa hay-atun iyo hay-ad oo sunankii aan mu ahayn ou ka wado <clears throat> shayga laga tagaa waa saddex buu yidhi farad iyo sunno iyo hay-o labadaa midkood saddexdaa midkood un inuu yahay farad waa arkaan arkaantii uu sheegay oo siddeed tobanka ahayd sunnaduna waa abcaadi abcaadu salaahna waxaan nidhi waxaa weeyaan atashahud اlأwal iyo alqunuutu fi اlfajri madhabka xaggiisa wa hay-atun iyo hay-ad hay-adduna waa wix intaa ka soo haray oo tasbiixdii iyo tawajuhi iyo isticaadada iyo rafculyadeynka iyo waxyaabahaas marka wuxuu yidhi falfardu faradka laa yanuubu canhu kama naa'ib noqdo xaggiisa oo bedel uma noqdo sujuudu sahwi sujuud sahwi kama naa'ib noqdo falfardu ruknigii laa yanuubu kama naa'ib noqdo booskiisa ma buuxiyo sujuudu sahwi sujuudu sahwiga canhu can ilfardi faradka xaggiisa ma ka naa'ib noqdo bal e in dakarahu haddii uu xusuusto in dakara hadduu xusuusto hu ruknigii wاlxaal الzamaanu waqtiguna qariibun ku dhow ou yahay ataa bihi waa la yimaadaa ayb wa banaa waana dhisaa calayhi korkiisuu ku dhisaayo meeshiibuu salaada ka sii wadaayo ma soo bilaabo wasajada lisahwi sahwina waa u sujuudaa markaa halkaan marka muqtadaha sujuudu sahwiga keeno halkaan uga hadlaan sujuudu sahwiga waxaa keena laba shay guud si guud marka loo tiriyo tarku ma'muurin aw irtikaabu manhiyin canhu shay lays amray oo laga tago salaadda dhexdeeda laysku amray amase shay layska reebay oo la koro labadaa unbaa keeno alma'muurka shayga salaadda dhexdeeda laysku amray waa laba nooc rukni in laga tegey shayga lays amray inuu rukni yahay iyo inuunan rukni ahayn haddii uu rukni yahay shayga lays amray waxa laga tegayna isaga uu yahay shayga ma'muurkaa ah, haddii rukni uu yahay lagana tago wuxuu ku yidhi sujuudu sahwi ma gelaya booskiisa ayb waa in isaga lala yimaado ayb markii isaga loo noqdo oo lala yimaado ka bacdina sujuudu sahwi ayaa lala imaadaa markaas ka bacdi sujuudu sahwigana rukniga kab uma ahane wuxuu bedel ka yahay sahwigii kugu dhacay intaas ayb maalan rukuucdii baa sujuudaad ilow ama rukuuc baa ilowdayba rukuucdii ayaad hilmaantay salaadii dhexdeeda adoo waxaa is aragtay ictidaalay oo samica allaahu yidhi kadib inaad rukuuc ka tagtay baa xusuusatay ma soconaysid meeshaadaas ma ka soconaysid waa soo laabanaysaa waxaa usoo noqonaysaa ruknigii aa ka tagtay oo la iloobay isagii baad soo samaynaysaa salaadiina meeshii baa ka waday marka meeshii baad ka wadaysaa macnaheed waa maxay rukuuc maxaa ku xigi jirayna ictidaal ictidaalkii marka la imaba horaan u ictidaalay ma jirta ictidaalkaas ma xisaabna wax uu yahayna ma laha waa laqwi ziyaado salaadda ku timid u ah oo aan loo baahnayn ziyaadadaas aan loo baahnaynay salaadda ku timid darteed waay waxaa u sujuudaysid hadhowna sujuudu sahwiga ee rukuuc baa bedel sujuud iiga noqonaa ma jirta fain dakara huwa zamaanu qariibun buu yidhi hadduu soo xusuusto iyadoo waktigu dhow yahay haddii markaa salaaddii ka baxda kadib ay kugu soo dhacdo in salaadaadii rukuuc ka maqnaydna waaba iska soo bilaabee markaas binaa ma jiro istinaaf waayo ayb salaaddii dhexdeeda haddaa ku xusuusatana ruknigii baa u laabanaysaa wixii ruknigaas intii aad ruknigaa intaa ka soo tagtay iyo intaad isaga u laabatay inta u dhaxaysana waa laqwi waxba kama jiraan laba may marka mid noqon kartaa shaygii aada ilowday isagoo kale oo ragcadii ku xigtay ahaa inaad ku dhex xasuusatay inaadan ku xasuusanin salaadda dhexdeeda marka lagu xusuusanaya saasay u badan tahay rukuucaa ilowday waxaad soo xusuusatay ragcadii dambe rukuucdeeda adoo ku jiro say noqonay marka rukuucda aa markaas ku jirtid ayaa tii aada ilowday ah ragcadii intaas aad soo jafaysayna eber waay waxba kama jiraan ragcadii koowaad adoo ku jira maalan yaad rukuucdeedii ka tagtay waa hilmaantay waa iska ictidaashay waa sujuuday faatixadii baa akhrisay waa rukuucday rukuucdii ragcadii labaad rukuucdeedaa ku jirtaa markaasaa waxaa kugu soo dhacday inaad ka tagtay rukuucdaadii ragcadaadii hore rukuuc la-aan inay ahaydaa xusuusatay hadda xaggee ku jirtaa marka ragcadii koowaada hadda ku jirtaa marka ragcadii koowaad rukuucdeedii unbaad ku jirtaa maa bacda almatruuki laqwun shaygii aad ka soo tagtay intii ka dambeysay waa laaqi waxba kama jiraan salaadaadii laakiin kuma burayso iyadoo laaqi haddana ah, maadaama aada saahid tahay salaadaadii maku burayso marka waxaa ka tagtay haddii maamuurku hadduu rukni yahay salaadda dhexdeeda lagu soo xusuusto waa lagu celinayaa waa lala imaanaya intii isagaas inta sahwiga a ah ku jirtay ziyaadadii timidna waa ka kac waa laqwi sujuudu sahwi baana gadaal ka kabaysa taas laakiin rukuucdii waa iloobay sida atixiyaadkii hore inaa ula dhaqanto rukuucda sax maaha aa salaad baaila waxba aan ka jirin haddaa saas oo kale ula dhaqanto shayga laga tegay haddii uu yahay marka ma'muurka laga tegey inuu rukni yahay ama kayrkiisaan dhahna rukni hadduu yahay waa sidaas daawada haddii rukni ounan ahayn see la yeelayaa shaygii rukni maahan laba unbuu noqon karaa marka ama waa abcaad ama waa hay-aad hadduu hay-aad yahay waxaa laga tegey male sujuudu sahwi hay-aad rafculyadeynkii baa ka tagtay subxaana rabbi alcadiim ma dhihin waa ilowday sujuudu sahwi u samayn maysid male sujuudu sahwi taas ayb sujuudu sahwi ma laha maxaa yeeley rasuulka calayh isalaatu wasalaam isagoo hay-e ka tegey oo sujuud u sameeyey lama haayo ayb abcaad hadday yihiin waxaa ka tagtayna min alabcaad hadday yihiin oo ataxiyaadka koowaad oo kale hore ama qunuudka calaa qowli اmadhab madhabka sida cala lmadhab sida uu yahay qunuudka subaxa labadaas maadaama ay abcaad yihiin waxaa loo samaynaa bay dhaheen sujuudu sahw eg hadde ataxiyaadka koowaadna daliilu uba haystaayo daliilku waa xadiidkii cabd bni buxayna qunuudkana isagay uga qiyaasteen yaa ku celi kara hadda marka shayga laga tegay ama waa ma'muur ama waa manhi aan dhahna manhigii weli ma gelin shayga laga tegay ma'muurka ah laba low noqon karaa wax ka dhexeeya male imaa rukni waajibka dhaaf rukni imaa rukni iyo imaa hayruhu inuu yahay hadduu rukni yahay sujuudu sahwiga ma ka naa'ib noqon karaa rukni maya sujuud sahwi kama naa'ib noqon karo rukni waad soo celinaysaa ruknigii waad la imaanaysaa haddaad salaada ku dhex jirtayd ku xusuusato waad soo celinaya ruknigaas meeshii uu joogay ruknigaasaana ka waday salaadda sujuud sahwi ma lagaa rabaa kabacdi mas lagaama rabo waa lagaa rabaa limaada sujuud sahwigaas ziyaadaadkaas wahmiga sahwiga ku dhacay ayb laakiin bedel maaha sujuud sahwiga ogow rukni bedelkama noqon karo ayb hayruhu marka uu yahayna shay ma'muuroon rukni ahayn ayaa laga tegey hayrkaas muxuu noqon karaa abcaad ama hay-aad hadduu hay-aad yahay ma la sujuudsanaayo hadduu abcaad yahayna abcaaduna marka waa maxay waa tashahudulawalkii iyo qunuudkii iyo wax la xidhiira ayaka ayb shayga haddii uu manhi yahay marka ayb oo uu yacni min almanhi wax lagaa reebaa salaadda dhexdeeda ku samaysay manhigii marka muxuu noqon karaa isagana laba nooc waay shay camdigiisu ou salaadda burinaynin shay lagaa reebay salaadda dhexdeeda laakiin haddaad kas u samayso salaaddiiba aynan kaa jebaynin maxaa ka mid a ah? maalan iltifaatka tallaabada ayb camdigiisa wax aan waxba ku burinaynin iltifaatkao kale hal tallaabo ama laba tallaaboo kale u qaaday waxyaabahaas la midkaan ayb iltifaatka camdigiisa salaada kuma burto laakin waa manhi ilaa qofka qiblada kama leexanin moogtahay ayb laba tallaabuu qaaday cunug yaruu xambaaray sujuuddiiu dhigay waa xambaaray waa dhigay dhaqdhaqaaqiyo way asagoo u qasdaaya hadduu sidaa yeelo salaad kama jabaysa nebigaaba sameeyo calayh isalaatu wasalaam kaas marka sujuudu sahwi ma leh iyo maradii nebigu uu fiiriyey oo calaamadaha lahayd iyo ee uu yidhi inahaa alhatnii can salaatii aanifan nebigu sujuud uma samaynin sujuud sahwi uma samaynin wixii marka camdigiisa salaadda aynan jebinin laa sujuuda lahu wax sujuudu sahwiya ma leh shaygii laakiin haddii kas loo sameeyana salaadda ay ku jebayso haddii aan kas loo samaynin ama jahli dartii loogu dhacana aynan jebaynin salaadda kaas marka muxuu noqon karaa hadalka hadalkoo kaleu noqon karaa qofka hadduu salaadda dhexdeeda ku hadlo camdi waa uga bure sahwigana ama nisyaanna ugama burto horaanu soo marnay mubdilaadka ayaan ku soo marnay wixii marka camdigiisana salaada jebiyo sahwigiisiina aan salaada jebinin haddii lagu sameeyo salaada dhexdeeda sujuudu sahwi markaasi ma u leeyahay mase uma laha ayb waa loo sujuudaa midaasoo kale sujuudu sahwi haddaynan salaada burin hadday burtana da salaaddii dhan baaba burtay maalan salaaddii isagoo ku jiraa waa is-iloobay waa hadlay salaaddii kama jebin waa wadanaa salaaddiisa hadhow aakhiru salaa sujuudu sahwi buu samaynayb low camdi ay ahaan lahaydna salaadda waa jebi lahayd sujuudna lagama raboodeen ayb tan marka maxaa u daliila waxaa u daliila qisadii dulyadayn nebiga sahwigiyaalkii ou galay waxaa ka mid ahaa hadal salaaddii inta qiblada ka soo leexday dadka soo jeestay hadlay uu yidhi dulyadayn markii uu la hadlay waa kii yidhi lam tuqsar salaaddii lama gaabinin walam ansa mana iloobin say aniga ila tahay way marka hadalkaasuu sameeyey qibladii buu ka jeestay waa salaamo noqsaday salaam buu la yimid maxalkeeda iyadoon joogin waxaasoo dhan sahwi baa laga tiriyey mid kasto sujuuddaasaana u noqotay kab shayga marka manhiga ah ee salaada dhexdeeda layskaga reebay inuu camdigiisa inuu salaada buriyo iyo inuunan burinin haddii camduhu salaadda uunan jebinin sujuudu sahwi ma laha shaygii camdigiisu salaada jebinaayo sahwigiisana uunan jebinaynin haddii lagu dhaco sujuudu sahwi baa ka imaanaysa marka oo laga jidayaa meeshaan manhigiina waa intaas marka sujuudu sahwiga yani yani dawaabidiisa guud saas waay muqtadaha keenaayo labadaas u qaybsama wاlmatruuku shayga laga tegaayo min asalaati xaal ou salaada ka mid yahay matruugaasuna halaaثatu ashyaaa saddex shayoo fardun farad waa rukni ayuu ka wadaa wa sunnatun sunno bacdibuu ka wadaa abcaadi wa hay-atun iyo heyo falfardu faradka laa yanuubu canhu kama naa'ib noqdo sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama naa'ib noqdo oo booskii faradka ma galo waa ii kabayaa ma la dhihi karo waa in isaga un lala yimaado bal ee in dakarahu haddii uu xusuustay wazamaanu waxaala zamaanu wakhtigiina qariibun uu dhow yahay ataa bihi waa la imaanayaa wa banaa waana dhisayaa salaaddiisa calayhi kaas uu la yimid korkiisuu ku dhisaa shaygaas uu iloobay oo u soo laabtay buu salaaddiisa ku kor dhisayaa maxaa laga wadaa markaasay salaadda intaasi u joogtaaho salaaddii baa marka isaga intaa u joogto ayb salaaddii halkaa bay u joogaysaa wabanaa calayhi saas waa ista'nafa haddii la yidhahna waa soo cusboonaysiinaa bilaababa wasajada lisahwi sahwi buuna u sujuudayaa wasajada wuu sujuudayaa lisahwi liajli sahwi sahwiga dartii buu u sujuudayaana markaas ayb sujuuddii labaad iyo waxaa arkaan oo dhan waa taqaanaa waa nooca unbay ku soconaysaa sujuuddii labaadoo kale u iloobay asagoo kacayo xasuustay wuxuu ka tegey waa maxay waa rukni waa inuu laabto ruknigan hadda uu ku jira kan uu ka tegey kama fiicna waa inuu dib u laabto markaas uu laabanaayo marka jalsa bayna sajdataynti say noqona iyada haddii awal sujuudda koowaad markuu ka soo kacay uu iska soo booday oo uunan fariisanin jalsatulistiraxa uunan u fariisanin fadhigii waa laga rabaa jalsa bayna sajdatayn ilaa rukni buu ahaa sujuuddiina waa laga rabaa ila markaa labuu ka tegey haddii uu ahaa nin jalsatulistiraxo sameeyo oo markuu sujuuddii koowaad ka soo baxay isagu laakiin uu isleeyahay tii labaad waaye jalsatulistiraaxo sameeyo kadibna uu iska kaco allahu akbar yidhi markaa kadib uu xasuustay inay sujuud ka maqan tahay toosuu sujuudda u aadayaa fadhigiina waxaa u noqonaya jalsa bayna sajdateynka jalsatulistiraaxadii baa saas noqonaysa kutubta qawaacid fiqhiyaha saas ay ka hadlaan maxaa yeelay shaygan sunnada ah ee jalsatulistiraaxada ah wuxuu ku dhex jiraa niyadii kore oo salaadda lagu soo xirtay marka isaga in loo niyoodo inuu yahay kii istiraaxa iyo kii labada jalse kala fasli labada sujuud kala faslinayo qasab maaha marka niyadaas horaa loo soo niyooday ayb haddaad sujuuddii adoo ka kacay isla markiiba aad soo kacday dabadeed xusuusatay horta fariiso rabbi ikfir lii akhri uma tii sujuuddi aad marka haddaad jalsatulistiraxa soo samaysayna waa qabtaa jalsadaadi bayna sajdateynka sujuudda labaad un aad wasunnatu sunnadii marka abcaadib uu ka wadaa laa yacuudu u laaban maayo ilayhaa iyada xaggeeda u noqon maayo bacda talabusi gudagalka bacdi bilfardi oo gudagala kadib markuu faradkii gudagala ka bacdi farad isagoo galay rukni galay sunno uma noqonayo maxay ka dhigan tahay taxyaadkii koowaad oo kale u ka tegey isagoo taagan unbuu is arkay rukni buu galay soo maha markaas qiyaamku ila waa rukniga inuu ruknigan inta ka tago liajli sunno uga tago dartiis uga laabto lama ogola hadduu sidaas yeelo isagoo og salaaddii waa jabeeba waa buraysaa salaaddii haddii jaahil ou ahaana ma buraysa salaaddii marka oo macduur biljahli buu noqona markaas wasunnatu sunnada laa yacuudu ilayha u laaban maayo xaggeeda bacda talabusi gudagelid kadib bilfardi ou gudagalo qunuudkana saas waayay leeyihiin qunuudka haddii la iloobo subax ee sujuuddii markaas la galo inaad qunuud uga soo laabato sax maahan ay leeyihin maxaa yeele waa sunno a ah, usoo noqonaysid farad ka soo noqonaysid lama rabo taas wasunnatu laa yacuudu ilayhaa usoo noqon maayo xaggeeda bacda talabusi gudagal bilfardi la gudagala kadib laakinahu laakiinse isagu yasjudu waa sujuudayaa lisahwi sahwiga dartii ayuu canhaa iyada xaggeeda ugaga sujuudayaa yacni can sunnati sunnadii uu ka tegay xaggeeda waa u sujuudayaa oo sujuudu sahwi baa kaga filan ayb hadduu kas uga tagana culammadu waxay leeyihin waa sujuudaya iyada laftirkeeda haddiiba saahigii uu sujuuda caamidkii min baabi owlaa ataxiyaadkii koowaad buu kas uga tegey maalan hadhow sujuudu sahwi inuu la imaado qasab waayay leeyihin haddiiba kii macduurka ahaa la yidhi la imow kana uga owleysan aan macduurka ahayn walhay atu hay-adana laa yacuudu ilayhaa u noqon maayo bacda tarkihaa ka tegisteeda kadib walaa yasjudu ma sujuudayo lisahwi sahwiga minhaa iyada xaggeeda yani bedelkeeda ooma sujuudo eh, hay-ada bedelkeeda sujuud lama imaado rafculyadeynka iyo tasbiixdii iyo yaa ka mida ah kuwaas waxa kaloo sujuudu sahwiga keeno haddana kuu sheegaya waidaa shaka fii cadadi maa waidaa haddii shaka uu shakiyo fii cadadi maa shay cadadkiis uu ka shakiyo ataa bihi ou la yimid oo min arakacaati rakacaadkii ah banaa cala alyaqiini yaqiinta korkeedu ku dhisaa wa huwa yaqiintuna alaqalu waa kan yar tirada yar wasajada lisahwi buuna u sujuudaa sahwi wuxuu leeyahay eh, haddii rakacaadkii uu ka shakiyo saddex miya mase oo afar banaa cala alyaqiini yaqiinuu ku dhisaa yaqiinta waa maxayna waa tirada yar waay saddexdaa yaqiin ah ragcadaani tii saddexaad miya mase midii afaraad waaye waxa aan la hubin marka waa afarta laakiin saddexda waa la hubaa iyada soo maa yaqiinta tirada yar waa taasuu ku dhisaa mara ayb waxaa lamida rukniga inuu la yimid iyo inuuna la yimin la imaanin buu ku shakiyey waa la imaanayaa waa inuu noqonayb waidaa shaka haddii u laakiin markuu salaada ka baxo kabacdi hadduu shakiga yimaado wax ictibaara male markaas ee shakigan saan lagu leeya ictibaarku marka waliba intaa salaadda ku jirto ayb amaa salaaddii haddaa uga baxday danni haalib ah aa ah uga baxday shakiga ou kadib daari soo noqday waxba macnaa male isaga salaadna ma lagu celinayo ninkaana salaaddiisa waa gutay ayb waidaa shaka hadduu shakiyo fii cadadi maa shay cadadkiisa ataa bihi ou la yimaado min arakcaati ah ataa bihi ou la yimid oo min arakacaati rakacaad ah hadduu ka shakiyo banaa cala alyaqiini yaqiin korkeeduu ku dhisaa wahuwa yaqiinkuna alaqalu waaye wasajada lisahwina waa u sujuudaa wasujuudu sahwi sunnatun intaa markuu sheega marka shaaficiyadu saas bay qabaan yaqiinta in aqal ay tahay culammada qaarna waa kala gedinayaan waxay leeyihiin haddii meelna aysan raajix ahayn aqalkaa la qabsana laakiin haddii meel ay raajix tahay oo waxaad is leedahay maalan ragcadan waa tii saddexaad tii afaraad miyaa middi afaraad inay tahay danigaagu u badan yahay kaas ku soco hadhowna sujuuday leeyihin haddii dhinac daraf uu u badan yahay daniga xadiidka abi saciid ayna ka qaadanayaan falyataxara ha dadaalo taxariga waxa waaye ay leeyihiin daniga qaalibka in la qabsado meesha u dhow yahay laakiin marka shaaficiyada iyagoo taxariga iyo iyo yani shakigu ama labada labadiisa gees ha sinaadaan ama yaynan sinaanin aqalka unbaa laga qabsanaa wasujuudu sahwi sunnatun wasujuudu sahwi sujuudu sahwigana sunnatun sunno waaye xukunka sujuudu sahwiga waa ma waa sunno haddiiba uunan samayninba sideedaba ee uu ka taga sujuudu sahwiga waxba kama maqna oo hadda yani intuu atexaadkii koowaad ka tegay maalan ama rukni ka tegey oo ruknigii la yimid oo haddana markaa sujuud sahwi alle ah laga rabeeyey lama imaaninba waa iskaga tegey sujuudu sahwiga salaaddiisa waxba kama maqnan shay sunno ah markaa ka tegey xukmu sujuudu sahwi waa sunno ayb axaadiid baana marka macnahooda ay ka istimbaadeen nacam ayb marka waa sunno marka lagu leeyahay salaaddii baa ku yaa yaa ku taam noqonayso imaamkii baa sahwiyey adigana salaaddii baa ku jirtay waa og tahay lama imaanin isaga sujuudu sahwi adiga xaalkaagu muxuu noqonayaa markaas waa inaad la timaada madhabku saas waayo ibnulmundirna sidaasuu rajaxa adiga waa la imaanaya maxaa yeeley markuu salaamo noqsaday kadib mutaabacadiinnii waa dhammaatay salaadaadii marka adiga dhammaystiro wixii ka maqnaa oo waa maxay sujuuddaa ka maqnayd la imaado adiga markaa isagoo haddaan aduu ka tega xataa imaamka ee uu salaamo noqsado salaaddii ka baxo la imaamo adiga sujuudu sahwigawuxuu leeyahay marka qofka masbuuqa ah mas'alo kale aad muhim u ah waxaa waaye masbuuqa masbuuqu laba xaal uu leeyahay haddii ninkii isagoo laba ragco salaadii duhuro socoto uu yimaado kadib ee imaamka uu laba la tukado imaamka sahwigiisa asaga waa saameynaa marka hore oo hadduu imaamku salaadiisii ku sahwiyey ama ragcadda koowaad ha ahaado isagoon jooginba sahwiga ha dhaco ama isagoo jooga ha dhaco marba haddii imaamkii uu sujuudo adiga waa lagaa rabaa sujuudi waa la imaanaysaa oo mutaabacayna imaamka ayb adoo ku jira salaadii oo imaamka kugu xihan taha sahwigii dhacay imaamkii waa sameeyey sujuudu sahwigii waa la samaysay adigana waa istaagtay marka ragcaadkii baaqigaad dhammaystirtay sujuudu sahwi ma la imaanaysaa mase lama imaanaysa waa lala imaanayaa markaas maxaa yeeley sujuuddaadii hore sujuudu sahwi ood imaamka la samaysay sahwi ma ahayne mutaabacatan lilimaamay ahayd maxaa yeeley sujuudu sahwi booskeeda xaggee waayan aakhir salaad tashahuduulakhiirkay ka dambaysaa soo maha adigiina goormaad la timid adoon weliba aakhir salaadaada gaarinaad la timid kaas marka waa kii mutaabacada ahaa kii kale waa kuu dhiman yahay marka sahwiga ah badanaa dadku marka ma sameeyaan soo masbuuqu imaana maalan waxaa laga yaabaa in salaaddii uu ku xirto imaamkii sujuudu sahwiga uu ku raaco waa istaagayaa gadaal dambe waxba kama sameeyan waxba kama hallaabayan salaaddiisa laakiin waa laga fiican yahay oo sunna uu ka tegay qofkaan tii hore waa mutaabaco middaan dambe waa adiga sujuuddaadii maxalkeedii xaafid alcalaa-ina saasoo kale uu sheegaa kitaabka nadmu alfaraa'id lima tadamanahu xadiidu dilyadayn min alfawaa'id kitaab weyn ka alifay calaa sujuudu sahwiga iyo sahwiga salaada iyo ku tacalluqo oo <clears throat> mabuuc ah ayb imaamu nawowina majmuuca saasuu ku leeyahay marka sujuuddaas gadaal in laga sameeyo waa imaanayna imaamkii ma sahwinin adaa istaagay markaa ka goosatay kabacdi oo salaadda isaga uu dhammeeyey labadii kuu dhinayda ku dhex sahwisay sujuud sahwigaas aduu ku yaalla waa lagaa rabaa marka imaamay salaad iigu xirnayd qayb hore maya midkan bacda mufaaraqatika lilimaam u dhacay waa laga rabwa sujuudu sahwi sujuudu sahwigii sunnatun sunno weeyaan wa maxaluhu maxalkiisana qabla salaami waay booskiisana waa intaan la salaamo noqsanin shaaficiyada agtooda saas bacda salaam iyo qabla salaam iyo war badan buu leeyahay madaahibta marka marka laga hadlaayo waa hadalkoodu waa badan yahay laakiin shaaficiyadu waa qabla salaam qowlna waa jiraa qadiim oo shaafici ou lahaa oo uu leeyahay aلziyaadaةu waa bacda salaam wالnuqsaanu qabla salaam oo madhabkan aadka macruufka hadda maalig iyo axmed iyo ay qabaan ayuu la qabaa qowlqadiimka jadiidka laakiin waa qabla salaam masaa-ishaanna masaa'il aad uu iskaga wareer badan oo feker badan u baahan waaye waxaa laga yaabaa qofku inuu maanta dhan salaaddii intuu tukan lahaa ku mashquulaba ziyaada miya nuqsaan miya qofka haddaanu kala fahmi karin waxaa laga yaabaa hadduu qabla salaam iska sameey hadduu bacdu salaam sameeya waa u guday isaga marka inuu qabla salaam iska sameeya wanaagsan haddii isaga uu ku wareerayaba waxaan haddii wixii ay u kala baxsan yihiinna sideeda sunnadii iyo hadduu waafaqi karo inuu ku dadaalo ayb ma'muumiintan inuu ilaaliyo waay dad ma'muumiinoo waxaa jira ku wareeraya haddii bacda salaam sujuudu sahwi la sameeyo ay arkaan qas iyo buuq iyo inay salaadoodiiba jabta laga yaabo marka adoo sunno taxqiiji isdhahayo inaad mafsado eh, weyn la timaado waa laga fiican yahay ilaa dadka un la baro unbay ku roon yihiin faslun sujuud sahwi halkaas uga baxay fi اlawqaati alatii tukrahu الsalaatu fiiha awqaadda salaada la nacayo oon la tukanin wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiihaa lama tukado dhexdeeda ilaa salaatun salaad mooyaane wax kale lama tukado lahaa sababun sabab leh bacda salaati subxi shantii waqti buu kuu sheegayaa salaadda subax kadib xataa intii tadluca ay ka soo baxayso ashamsu qoraxda wa cinda duluucihaa wa cinda duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda agteeda markay soo baxayso xataa intii tatakaamala ay ka dhammaystiranto oo watartafica ay kor noqoto qadra rumxin waran intii la eg oo kale waran caaraddiis intii la eg intay ka soo kor noqoto waidaa haddii istawad ay ekaato qoraxdii cirka bartankiisa ay ku ekaato ka kor noqoto xataa intii tazuula ay ka eelato intay ka eelato galbeedka xaggeeda u eelato iyadana lama tukado wa bacda salaati اlcasri salaaddii casr kadib xataa intii taqruba ay ka dhacayso ashamsu qoraxdii wa cinda alguruubi dhicidda agteeda qoraxda dhicitaankeeda agteeda xataa intii yatakaamala uu ka kaamilooba guruubuhaa qoraxda dhicitaankeeda awqaadan marka shan waqti waaye marka la basdiyo qaarna saddex waayey dhahaan saddexda marka waxay ku imaanaysaa waxaa hal waqti laga dhigayaa bacda asubxi ilaa ay qoraxda ka soo kor noqoto hal waqti dheh bacda alcasri ilaa ay qoraxda ka dhacdana hal waqti way cinda alistiwaa'na waqtu zawaalkuna waa hal waqti saddex waaye haddii la rabo in la basdiyana shanaa laga dhigi karaayo bacda subxi ilaa qoraxda intay ka soo baxayso markay qoraxda soo baxaysa laba ka dhig bacda alcasr ilaa qoraxda ka dhacayso saddex markay dhacayso qoraxda afar waqtiga afaraad cinda zawaalna waqtigii shanaad awqaadahan laba waqti ay u qaybsamaan marka waxna adiga ficilkaagay ku xiran yihiin waxna adiga ficilkaaga kuma xirno waqtigay ku xiran yihiin waxa adiga ficilkaaga ku xiran waxay tahay bacda subxi bacd alcasri maxaa laga wadaa bacda subxi iyo bacd alcasrina marka adiga tukato waayo bacdiga la sheegayo markaad adiga tukato waay subax markaad tukato kadib ayaa salaadda karaaha ay tahay waa marka adiga ficilkaaga wax ku xiran waay ee maahan yacni wax ku xiran waagu marku barye iyo jamaacadu markay dukatay wax ku xiran maaha jamaacadii maalan subaxi waa tukatayba adiga hurdaa kula tagtay nus saaca kadibaa soo kacday weli ma tukanin salaad subax ma waxaa lagu leeyahay may salaad waktigeedii waktu karaaha la jooga maa la dhahan maya ficilkaagiiba weli waa dhiman yahay adigan waktigeedu marka labay u qaybsamaan midna ficilkaaga uu ku xihan yahay midna adiga kuguma xirna labada ficilkaaga ku xihan waa bacda subxi bacda alcasri kuwa aan adiga wati ficilkaaga ku xirnaynna waa cinda zawaal cinda alguruub cinda uluuc qoraxda soo bixitaankeeda adi shaqo kuma lihid dhiciddeedana shaqo kuma lihid zawaalkuna wax adig kugu xiran ma aha ficilkaaga ah. ku ayb awqaaddu marka saas shantan waqti karaahadoodu waa sii kala daran tahay cinda duluuci shamsi iyo cinda guruubihaa baa ugu daran karaahada xaggeeda ayb salaadan marka la reebay madhabka iyo muxaqiqiinta xaggooda marka la fiiriyo waa salaadan la reebay waxaa weeyaan salaatun laa sababa lahaa waa salaad aan sabab lahayn salaad aan sabab lahayn salaaddu haday sabab leedahay waa la tukan karaa awqaadahan xataa sabab marka waa layska maqlaa badanaa laakiin sababtu maxay tahayna sabab oo mutaqadima waayo waxa laga hadlaayo ee sabab muta-akhira may sabab maahan taas iyada sababta keentay inaad salaadan dukatid hadday muta tahay ma la tukan karo awqaadahan hadday mutaqadim tahay sababta soo horeysayna waa la tukan karaa markaa sababta marka ay sheegayaan waa sabab mutaqadim ah waa imaamu nawowi saasuu leeya sababta mutaakhirka marka aan misaalina misaalkeedu muxuu noqon karaa rakcatay alixraam ixraamka labadiisa ragco kale labadan ragco oo ixraamka sababkoodu waa maxayna waa alixraam soo maa sababku ya yaa horeeya salaadda ee ixraamka marka raamkaa dambeeya labadiisalaatulixraamku macnaheedu waxaa weeye inaa intaad salaad tukatid isra salaatin ama bacda salaatin inaa xirato xajkii ama cumradii marka waxaa isku soo aaday wakti karaaho casri baad dukatay maalan bacda alcasri wakti karaaho ahaa salaaddu ay ahayd ixraam baad rabtaa maalan ixraamkan ma loo ictibaarin karaa marka sabab haddii sabab marka loo sabab inta loo ictibaariyo salaaddii aniga sababaan haystaa waa tukanayaa markaa intaa iska tukatid kabacdi aad ixraamata ma yeeli kartaa mase ma yeeli kartid ma yeeli kartid sababtoo ah sababtaan aad rabto inaad ku dukatood salaadda ku bannaysato rabto iyo salaadda sababtaa dambayso ictibaar male marka kaasoo kale salaatulistikhaaradаа ka mida ah, istikhaarada iyo salaadda yaa dambeeyana istikhaarada dambayso labadooda yaa sabab ana salaadan sababta keentay waa maxay waa istikaaradii soo maha awqaaddaas waa ka ilaalinaya marka istikaaro marka waktigaa karaahada laga baxo tuko duhuradii kabacdi iyo maqhribadii kadib iyo meelahaas la raajina marka sababku hadduu mutaakhir yahay wax saameyna ma laha mutaqadim hadduu yahay laakiin ha sababka marka mutaqadimku waa fara badan yahay sunno kaa tagtay oo kale labadii ragceed duhurka ka dambeysay yaa dhilowday ama waa kaa tagtay waa ka mashquushay bacd alcasr casr baa tukatay waa kuu bannaan marka inaad labadii duhurka faaitadii yani far eh, salaadii sunadaeeda raatibada kaa tagtay inaad soo qallayso bacd alcasr sababta sababku waa mutaqadim markaan sababku salaaduu ka horeeyaa soo maha wahaa kada janaazadiyaa lamida iyadana waxaa lamida eh, salaad kale oo faaita farad oo kaa tagtood xasuusatay kulluhu waa asbaabooda mutaqadimu marka salaad aan sabab lahayn haddaa maqasho sababka mutaqadimkaa laga wadaa ee mutaakhir ma ahani ayb wuxuu yidhi marka eh, kaasna marka wixii sabab marka mutaqadima leh waa la ogol yahay in eh, awqaadahan karaahada la tukado yb daliil badan adilo badan baana ku soo aroortay rasuulka calayh isalaatu wasalaam labadii ragcee duhurka intay ka tagtay buu bacdalcasri tukaday waktulkaraahadii ayuu tukaday sababay leedahay markan ayb mar haddii faa'itadiina oo sunnada ahayd la tukaday wakhtigaas min baabi owlaa waxaa salaad faradoo kaa tagtood xasuusatay wakhtigaa inaad tukatid ayb wahaakada marka takhsiisaad fara badan baa galay saasaa marka imaamu shaaficina uu u taqriiriyey culummaduna ay u badan tahay ibnu taymiya sida masaladan saanu isaguna ka rajaxaa karaahada marka meeshan ku jirto shantan waqti salaad salaaduhu waa karaaha layidhi karaahadu tanziih miya mase waa taxriim karaahatu tanziih may noqonaysaa mase karaahatu taxriim alimaamu الnawowi wuxuu yidhi alwajhu اlaصaxu ana alkaraahata karaahatu taxriim waa karaahatu taxriim waa tanziih ma aha ayb saasaa asax ah buu sheegay ayb haddii marka karaahadu ay karaahatu taxriim tahay ama karaahatu tanziihba ha ahaato haddii la doonee <clears throat> nahyigaasi muxuu keenayaa marka annahyu yaqtadi اlfasaad sababtoo a ah nahyigani salaadda ku dhex jiraa ma ka baxaayo ila salaadda waqtiga la tukanayo iyo salaadda ma kala baxaan walidaalika marka waa yaqtadi fasaaduu keenaa ama ha noqdo nahyu tanziih ama nahyu taxriim ibnu salax saasuu yidhi haddaan xataa ka dhigna karaahatu tanziih salaaduna aynan sabab lahayn mutaqadim ah oo qofka iska soo gal un iska tuko salaad faasida ah marka laga helayni maxaa yeelay shaygii ma'muurkii iyo manhigii inay isdhex galaana hadhow imaanayso waana isburinayaan hadday saa timaado ayb nahyigiina marka xukunkiisu saas waay faslun fii axkaami salaati اljamaacati salaatuljamaacada axkaamteeda bayaaninteedu ka hadlaya wa salaatu اljamaacati jamaacada salaadeeda sunnatun sunno waay sunnada oo mu'akadatun la adkeeyey ayb xukunkeedii buu ka bilaabo musanifku wuxuu yidhi waa sunna mu'akada masaladan shaaficiyada saddex wej bay ku leeyihiin wej wuxuu leeyahay waa fardu kifaaya wejna waa sunno mu'akada ah wejna wuxuu leeyahay waa fardu cayn qof walba waa laga rabaa ilaa qofkii cudurdaar yeesha maaha farducaynka imaamu nawowi wuxuu yidhi laba imaam oo a'immadeenna waaweyn oo xadiidkii fiqiga labadaba ku waaweyn ayaa ku tegey buu yidhi ibnu khuseyme ibnulmundir ibnu khuseyme iyo ibnulmundir labadoodu waxay ku tageen salaatu اljamaaca ragga inay waajib cayniya ku tahay marka wej madhabka uu qabaa sidaas ah ayb wejna wuxuu leeya waa sunno kaasuu raacay isagu musanifka wej saddexaadna wuxuu leeyahay waa fardu kifaaya imaamu nawowina kaasuu rajaxay inay fardu kifaaya tahay qoladan dambe laftirkooda eh, ibnu khuseyme iyo ibnulmundir waajib cayni haba ku tilmaamaan laakiin shardi waayo lisixati salaati ma dhahayaan waxaa kala duwan marka waa waajib qof walba laga rabo iyo salaadaba ma ansaxayso biduuni jamaaca waa labay kala tahay o iyagu marka waxay leeyiin kaliga haddaad guriga isaga tukato waa ansaxay salaadaadi duhur waa tukatay laakiin dembi baa ku dhacday haddaadan cudurdaar haynin masaladaana marka ibnulqayim iyo ibnu taymiya waxay gaarsiiyaan xataa inay yidhaahdaan salaad xataa ma ansaxaysa adoo cudurdaar leh cudurdaar aan lahayn haddaad guriga ku tukato masaajidkii aadan jamaacadii imaanin aadaankiina aa maqlayso laa tasixu salaatuka ma ansaxaysa ileyhi salaadii maxaa yeele waxaa lagu amray salaadda inaad dadka la tukato warkacu maca raakiciin maa lagaa helin laakiin salaaddu inay iskeed u ansaxaysaa xoog badan waxaana laga qaataa salaatu اljamaacati afdalu min salaati اlfadi bhamsin waishriina wafii riwaayatin bisabcin waishriina daraja salaadda jamaacadu waxay ka fadli badan tahay salaadda fardiga labaatan iyo toddoba derajo marka tan marka labaatan iyo toddoba ay leedahay tanna hal derajo waaya laga wadaa haddaysan ansixin intay ka timid derajadii marka waa deliil qawi ah kaas marka salaadaana sharcigu ka ictibaariyo salaatu اljamaacati afdalu min salaati اlfadi salaadaa isaga loo ictibaariyey haddaynan salaad ahayn loomaba ictibaariyeen ibn اlqayim isagu wuxuu leeyahay afcalu tafdiil laysa calaa baabihi meeshaan isaguna ayb afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi ayb marka wuxuu leeyahay wax ka soo baxaya male fadaa'il laysku la tartansiinaya maahane waxaan marka afcalu tafdiil maba ahanba macnaheeda afdaludan meesha ku jirto calaa kullin marka jumhuurku waxay u badan yihiin salaadda waa ansaxaysaa laakiin ah, fardu kifaaya miya sunno miya fardu cayn miya saddexdaas wej baana ku jirta masalada jamaacada xukunkeeda <clears throat> shaafici isaga marka fardu kifaaya ayaa binafsi oo u sheegay xadiidkii nebigu uu hamiyey inuu gubo dad jamaacada ka soo takhallufaayana wuxuu yidhi xadiidkaas waxaa lagu xambaarayaa in dadkaas ay ahaayeen dad munaafiqiin cuquubada saahiba annagana munaafiqiin kama hadlaynayo wdliil waxaa deliil uu yidhi shaafici ibn mascuud qowlkiisi uu yidhi maa kaana yatakhalafuhaa ilaa munaafiqun macluumu nifaaq jamaacada waagii nebiga waxaan imaan jirin oo ka tegi jiray qof munaafiqnimadiisa la ogyahay bis kuwaas waayuu leeyay markuu nebiga inuu gubo ou damcan isagoo marka wacgaasu marka lala aaday wa salaatu اljamaacati salaada jamaacada sunaة muؤakadaة weeyaan wacala alma'muumi ma'muumka korkiisa adilada marka la fiiriyo laakiin wujuubkaas cayniga abaa ah aad ugu ayay ugu muuqanaysaanilaa qofkii cudurdaar le ma ahan wacala alma'muumi ma'muumka korkiisa waxaa ah an yanwiya inuu niyaysto al-i'timaama dayasho duuna alimaami imaamka samaya ma'muum haddaad tahay ood imaam ku xiranayso waa inaad niyadaada ku dartaa ma'muum inaad tahay ayb lanna ficilkaagii salaada wuxuu rabtaa inuu ficil qof kala raaco waa ina isagina ku dayanaysa ay taalla marka meesha naska shaafici iyo asxaabu shaaficina way isku waafaqeen taas in salaada jamaacada sixadeeda waxaa loo shardiyaa niyat اlma'muum ma'muumku inuu niyaysto ictimaam iyo iqtidaa ayb haddaanu niyeysanin ma leh wa cala lma'muumi ma'muumka dushiisa waxaa aniyan wey inuu niyeysto alictimaama dayasho duun alimaami imaamka ka sokay ayb imaamka isaga lagama rabo inuu imaamnimo niyeysto wayajuusu waxaa bannaan an yatama alxuru ninkii xorta ah inuu ku daydo bilcabdi addoon xor addoon waa ku dayan karaa salaad waa ku xiran karaa caaisho addoonkeeda dakwaan ayaa tujin jiray musxafku ka tujin jiray walbaaliqu qaangaarkii bilmuraahiqi inuu ku daydana waa bannaan tahay qaangaar inuu ku daydo cunug aan weli qaangaarinna way bannaan tahay لxadيiثi cmr بن سلمة الjarmi waa kii uu yidhi qoladiisa isagaa imaam u ahaa jire wiil yar bouna ahaa markaas oon qaan gaarin ayb maadaama uu u quraan badnaa isaga salaadu ka bixin jiray oo tujin jiray ayb walaa tasixu ma ansaxayso qudwaةu rajuli nin dayashadiis bimra'ati naag ou ku daydo nin inuu naag salaad ka xirtana ma ansaxayso iyadana lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a amar salaada ka weynna bacda towxiid ma jiro xadiidka see la yeelaa marka abu daawuud uu warinayo oo buluuqana ku jiro oo naag baa nebiga wuxuu u idmay anta umma ahla daariha waxaa lagu xambaarayaa waaqicatu cayn inay ahayd laa cumuuma lahaa waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa marka cumuumkeeda annaga ma ogin naskii culammada fahmkoodana ma ahayn cumuum kama aynan fahmin marka qisadaasay ku joogay bis waa haddii ay niman tuji jirtayba markaa ayb <clears throat> taa laftirkeeda u baahan yani maxal nadar ah walaa yasixu ma walaa tasixu ma ansaxayso qudwatu rajulin nin dayashadiisa bimra'atin naag uu ku daydo walaa qaari'in walaa tasixu ma ansaxayso qudwatu qaari'in <clears throat> mid wax akrin karo faatixada akrin karo biumiyin inuu ku daydo qaari meeshan waxaa laga wadaa nin faatixada sixi karo midaan faatixadii sixi aqoonin inuu ku daydo ma aha ayb oo ninka salaada tujinaya hadduunan sixi karin faatixada oo tashdiidaadkeedii uu ka tegaayo oo <clears throat> xuruuftii makhaarijteedii uu dayacayo ka tegaayo laxni faaxisha uu ku dhacaayo oo yacni ay dhici kartaba in macnihii isku bedelo iyo ka noocaasa qaari ma ku dayo karan nin isagoo kale hadduu ku daydo laa ba'sana ayb isaga laftirkiisana salaadiisa ma ansaxayso hadduu baran karo qofku maanta dhan in alcamta calayhim iyo faatixadii uusan karin barana karo la yidhaha warkaale halagu barana uusan marnaba oo adduunkiisa ka shaqaysto faatixadiina uusan u dadaalin wax ka jira male salaadiisa ma tukanin ninkaas isagoo awoodi kara inuu faatixada saxo hadduu sixi waayo taariku salaad un baa laga cabiraan dad badan marka ma isku dayaan mana inay wax ka maqan tahayna ma moodin waxay akrinayaanna masaajidka inta hadda kusoo tukata haddii la yidhaha imtixaan faatixada ha laga qaado yaraa yacni wax faatixada sixi karan dadkii marka waxyaabihii asaasiyaadka u ahayo faradka ahay arkaantii salaada yaa ka dayacan waxaa laga yaabaa in waxyaabo kale lagu dadaalayo walaa qaari'in inuu ku daydo bimuyin ma banaana qaari hadduu marka umi ku dayda sidaas oo kale ah waa inuu ku celiyo salaadan wa ayu mowdicin intaa marka wuxuu uga baxay dadka say isugu imaamnimada isugu noqnoqonayeen wa ayu qaari'in marka salaada jamaacadana acdaartay ku dhacdaan ka tegey roobka iyo dabaysha aadka u daranoo habeenka mugdiga a ah jirta iyo cuntadiioo loo keenayo isaguna aad u u baahan yahay oo naftiisii ay u muhanayso musqushiiba u baahan yahay salaaddii baa la geli la galay ama waaba isagoo musqushi ku jiro xaajo gudanayaa la galay cudurdaar oo haystaa intuu ka xaajo dhammaysto hadduu salaaddii soo gaaro khayr hadduunan soo gaarinna waxba dembiya ma laha ayb nafsadiisooba u baqaa albaabka hadduu ka baxo in la dilo ka cabsanaa marada in laga furto ka baqaa la isbaaraystaban waa gurigiisu isaga tukan karaa macduur nin mariid oo jiran oo buka ayuu haaya hadduu ka tagana waa dhibaatoonaya inuu waxaa laga yaabaaba uu halaagsamo ninkaas jiran buu ilaaliyaa jumco iyo jamaacaho ruqsa u haystaan ilaa salaaddii soo tuka kana haiska baaba-o haiska dhinto sharcigu ma ma dhahayo mafsado raajixa maslaxaha laga taxqiijiyo ma yeelayo maalkii isaguna waa la mid maalkiisii baa ka dayacmaayo meel uu ku dhaafana ma leh u dhigo hadduu jamaacada ka aadana maalka waa laxadaa maalan ruqsoo haystaa markaasmaalu hayrihina waa la midoo qof muslima iyo uu leeyahay inuu ka dayacmo ama ka halaagsamo oo ka baqaayo hadduu isagii meeshii ka tagan waa cudurdaaro marka marmar dhici kara laakiin wax ma ahan meesha laftirkeeda haddaad soo xiran kartid iyo adaad yacnii qof u dhiibi kartid oon jamaacada waajib aynan markaas ku ahayn iyo jamacadu waa laga rabaa cudurdaarka hadba sida uu ku jiro adaruuratu tuqadaru biqadariha wa ayu meel kasta oo salaa uu tukado fi lmasjidi masjidka dhexdiisa oo uga tukado bisalaati limaami imaamka salaadiisana ugula tukanayo fiihi meeshaa dhexdeeda masjidka dhexdiisa wa huwa isaga oo caalimun og bisalaatihi bisalaati limaamina caalim ku ahoo og ajza'ahu waa u gudaysaa maa lam yataqadam calayhi haddaanu ka hormarin imaamka masaajidka dhexdiisa meel allaale meesha uga tukado oo imaamkiisana uu la socon karo salaadiisa salaaddiisa waa ugu ansaxaysaa maa lam yataqadam calayhi imaamka hadduu ka hormarin haddaa imaamka ka hormarto imaamkaaga salaaddaada ma ansaxaysa lanna kaligaana ma tukanin jamaacana kuma tukanin haddii marka uu la sinaadana laa ba'sa hadduu la sinaado waa laga fiican yahay jamaaco badan hadday yihiin imaamku inay la sinaadaan ma aha hal nin hadduu yahay la waa la sinaana dabcan waa la ogol yahay taas haddii marka ma'muumkii uu la siman yahay imaamka dhib ma laha oo taqadumka yani la sinaanshahaas waxba ma u dhibayso xaggee laga fiirina waa ka hormaray iyo waa ka daba maraana imaamka ma'muumku wou ka horeeya iyo waa ka dambeeya intee laga fiirinaana ciribta ciribtaa xukumaysa dadku waa kale luga dhaadheeryihiin ma'muumka ciribtiisa hadday imaamka ciribtiisa ka horeyso uu ka horeeyaa ma'muumkaas ma la fiirinaa marka imaamku hadduu eh, cag dheer yahay ciribtiisiina oo kale ay taallo ma'muumka ciribtiisana ay ka ay horay taallo laakiin iyagoo sidaas luguhoodu aynan isla oo yacni imaamka farihiisu ay hore sii jiraan farahaas lama fiirina ilaa safka waxaa laga fiiriyaa gadaal ciribtaa laga fiiriyaa faraha lagama fiiriyo alimaam الnawowi majmuuca sidaasuu leeyahay sharxu lmuhadabka wa ayu mowdic marka meel walbo masaajidka dhexdiisa uu uga tukado dhib male haddaanu ka hormarin uu ku yidhi waa waa ansaxaysaa wain sallaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa hadduu ku tukado wاlma'muumu ma'muumkuna khaarija اlmasjidi wain sallaa hadduu tukado alimaamu imaamkii fi lmasjidi ayuu ku tukanayaa wاlma'muumu ma'muumkana khaarij اlmasjidi buu ku tukanaya masaajidka banaankiisa qariiban meel u dhow minhu masjidkii u dhow ayb ama imaamkiiba u dhow ayuu ku tukanayaa ma'muumkii wa huwa ma'muumkuna caalimun ou og yahay bisalaatihi bisalaatilimaamina uu og yahay walaa xaa'ila teedna hunaaka meeshaas uunan ahayn isaga iyo imaamkiina xaa'ilama derbi aanu u dhexaynin teed jaaza bannaan oo ay bannaan tahay meeshaan marka ma'muumku meeshuu istaagaayo iyo imaamku meelahay kale istaagaayaan saddex xaaladay leedahay nacam alxaala aluulaa waxay tahay labaduba inay masaajidka ku jiraan imaamkiina masjidku ku jiraa ma'muumkiina masaajidku ku jiraa taas waa kuu soo sheego meel allaale meesha uga tukada masaajidka bixaysu uu la socon karo imaamka salaaddiisa waa bannaan tahay iyado ayb tan koowaad taas waay marka masaajidka ha weynaado ha yaraado marba hadday masaajidka ku wada jiraan laa ba'sa jaaza way bannaan tahay macnaha tan labaad waxaa weeyaan suurada labaad labadooduba inaysan masaajidka ku jirin oo meel bannaanay ku tukanaayeen xeeboo kaleay ku tukanaayeen meel ah gawaan iska bannaanay ku tukanaayeen musallo meel iska oo iska bannaanoon masjid ahayn ayay ku tukanaayaan laba xaaladood ay yeelan kartaa marka taas labadooduba inay fii fadaa'in ku jiraan meel bannaan inay ku dukanayaan iqtidaha wou ansaxayaa ma'muumka uu dayanaayo ayb bishardi an laa yaziida maa baynahumaa halaaثu mi'ati diraacin shaafici saasuu leeyahy bannaanay ku tukanayeen imaamka iyo ma'muumkaba ma'muumka ku dayashada uu imaamkaas ku dayanayaa way ansaxaysaa haddii saddex boqol oo dhuudhuun masaafo la eg bitaqriib aynan u dhexaynin hadday saddex boqoloo dhudhun isu jiraan ka badan dee laba qofoo isku meel joogtaba maba ahan banaan qudwada ma ansaxayso u leeyahay shaafici may xaggee laga feerinaa saddexdan boqoloo tallaaba marka saddexdan boqoloo dhudhun xaggee iyada laga feerinaayo waxaa laga feerinayaa saddexda boqoloo dhudhun safka ugu dambeeyaa laga feerinaya yani safka ugu dambeeyo imaamkii sufuufta waa la xiriirsan yihiin kan ugu dambeeyo iyo adiga oo ma'muumka ah inaadan saddex boqol idiin dhexaynin hadday saddex boqol idiin dhexayso waaba dad isku meel ku tukanayaaba maba tihiinba markaas saddexdan boqol marka qurbiga iyo bucdigay waxay uga dhigeen curfi imaamu nawowi wuxuu leeyahay curfi ahaan bay ku timid bitaxdiidoo nas a ah ma jiran nebiga ka yimid sala allahu alayh waali wasalam laakiin curfan qurbi maxaa ah maxaa bucdi ah saddex boqol baa taxdiid ay uga dhigeen waa ijtihaadkii marka imaamu shaafici uu sheegay in marka halkaa aynan u dhaxaynin curfigaana taa laga qaatay meel bannaana ah inaysan joogin ayb bannaan ma joogaan meel kaleon masaajid ahayn oon bannaanna ahayn ayay ku tukanayaan iqtiduhu waa ansaxayaa bishardi اlqurbi inay isu dhow yihiin shardigeed bes ayb <clears throat> marka maalan maxay noqonaysaa imaamkiina meeluu ku jiraa dhismaa maamuumkiina dhismo kalou ku jiraa maalan labadooda marka albaab iyo wax lamidoo furan iyo hadduu u dhexeeyo ama yacnii meel la mari karo iyo meel uu ka arki karo imaamka iyo waxyaabahaas marka hadday u kala furan yihiin dhib waa ansaxaysaa iqtiduhu waa ansaxaa haddii kanna uu meel ku jiro ka kalena meel kale ku jiro derbina u kala dhexeeyo wax aan meelaan la mari karin waxna laga arki karin albaab iyo midna aan lahayn albaab furan aan lahayn oo ku jiro ma ansaxayso qudwada markaasoo kalexaaladaas iyadana marka xaalad kale xaalad saddexaadoo annaga nagu badanaa jirta xaaladda saddexaad waa maxay an yakuuna axaduhumaa fi اlmasjid walaakharu khaarij khaarijuhu khaarijahu midkood inuu masjidka ku jiro ka kalena masjidka khaarijkiisu ku jiraa imaamkii baa maalan masaajidkii ku tukanaya maamuumkiina wuxuu ku tukanayaa bannaanka suuradaas a mid hadda u suuradaas iyadana jirto haddii labadooda xaa'il uunan u dhaxaynin waa iska bannaan tahay xaa'il waa maxay derbi iyo wax kale xiro iyo oo iyaga kala qarya haddaanay u dhaxaynin dhib ma laha maalan masaajidka qaybahan oo kale uu ka furan yahay bannaankaa marka qof uga tukaday ama albaab baaba furan albaabadan labadan albaab oo kalaa furan geeskaasuu imaamka ku tukanaa maalan maamuumiintiina qaar buu arki karaa way bannaan tahay xaa'il ile ma leh albaab furan haddii xaa'il uusan u dhexaynin ama albaabkuba uu furan yahay waa bannaan tahay markaa dayashadaasi way ansaxaysaa haddii albaabku albaabadu xiran yihiin ama waxa dhanba aysan ahayn meel yacnii derbi wada xiran uu yahay dhinacan kale mikrofoonka inaad uga tukato ma ansaxayso qudwadaas khulaasada marka waxaa weeyaan masaajidka bannaankiisa haddaad joogtid adiga imaamkuna uu ku jiro masaajidka ama midig jir ama bidix jir ama gadaal jir xaa'il unbaa la fiirinaa bisnaan haddii xaa'il ounan idiin dhexaynin qudwada waa ansaxee hadduu xaa'il idiin dhexeeyo laakiin furan yahay derbi baa idiin dhexooy albaabaa furan laakiin albaab ayaa furan albaabkaa markaa ama gees mid jira ha ahaado ama mid damba ha ahaado yani meesha uu qofkan joogo albaabaa u furan dariishaduhu ictibaar male ma siinayn iy ictibaar istidraaq iyo mushaahada labadaasay shardinaayen albaabkayna ku imaan kartaa taas marka derbigii baa furan albaabkii baa furan ama derbigii baaba isaga dhan baaba xaa'il dhanba maba jiraba ayb masaajidka masaajid iska furan oo kale ah xuduuddiisana meel ku eg meel dambe uga tukaday xaa'il uma dhexeeyo ama xaa'il waa u dhexeeya laakiin albaab furan buu leeyahay derbi xaa'ilkaasi way iska ansaxaysaa qudwadaasi laakiin halka suuree marka la diidayaa maxay noqonaysaa wax xaa'il ah xaa'il hadduu idiin dhexeeyo waxna aynan ka furnayn meesha derbigaano isaga dhan wada xiran ama albaabadaanoo kulli la wada xiray dadka gadaashaas ku tukanayo oo imaamkan ku dayanaayo ma ansaxayso qudwadooda musanifkana si kooban buu u sheegay saddexdaasay u qaybiyaan masjid inay ku wada jiraan midkood inuu masjid ku jiro ka kale bannaan ku jiro meel aan masjid ahayn inay ku tukanayaan labadan dambe marka xadulqurbi unbaa muhiima ah, iyo xaa'il laaan ayaa muhiima ah. masjid marka la joogana meesha uga tukada masaajidka dhexdiisa salaadiisa waa ansaxaysaa hadduu la socon karo imaamka wa ayu mowdicin oo sallaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa uu uga tukado bisalaati alimaami imaamka salaadiisa fiihi masjidkaa dhexdiisa uu ugaga tukado wahuwa walxaal huwa isaga oo caalimun og bisalaatihi bisalaati alimaami imaamka salaadiisa og ajza'ahu waa u gudaysaa wou u gudayaa maa lam yataqadam hadduusan ka hormarin calayhi cala alimaami haddaanu ka hormarin ma'muumka wain sallaa haddii uu tukado imaamkii filmasjidi uu ku tukado walma'muumu ma'muumkana khaarij almasjidi uu ku tukado masjidka bannaankiisa qariiban minhu meel u dhow markaa isaga wa huwa walxaal huwa ma'muumkuna caalimun ou la socon karo u ogyahay bisalaatihi bisalaati limaami imaamka salaadiisa walaa xaa'ila fiiri marka meeshateedna baynahumaa yacni uusan udhexaynin teed teedka marka waa derbi go waay teed la-aantuna waa maxay yani teed la-aantana waxaa waaye haddii albaab furan yahay teed ma jira derbigiiba haddii ou meel badan uu ka furan yahay teed ma jira xaa'ilku marka la diidaayo waa kan mancinaayo laba shay istidraaq iyo mushaahada istidraaq waxaa la yidhaha in meeshaas la maro xaailku xaa'ilku haddii uu mancinaayo istidraaq iyo arkid maalan qof ma'muuma maba ujeedidba amase qof ma'muumana uma jeedid meeshiina meel meel laga galo ama laga ay ka furan tahay oo dad la mari karana ma leh xaa'il dhaba kaas waa marka haddii marka albaabadan la xiro dariishadaha la furo dariishaduhu istidraaq male mushaahado waa leeyihin laakiin istidraaq ma leedahay ma laha dariishadaha meel laga soo galo la maro ma aha albaabku laakiin haddii la furo meel la mari karo xaa'ilku marka istidraaq iyo mushaahada wixii manciyo labada hadduu mancinayo xaa'il waayo salaadii marka kan geeskaa ku tukaday ninka halkan ku tukaday iskuma xero karaan mikrofoonkan keligiisna ictibaar lama sii karan maxaa yeeley dhibkiisa waaba la arkaa hadduu mikrofoonka kharibmo ama korontadii tagto kayfa tasixu lqudwa marka ma ansaxaysa oo xaggaan hadda ninka ku tukanayo haddii mikrofoonku zami idhaahdo albaabadan dhanna ay xiran yihiin waxna ma arkaayo wanama waxna ma la socon karo ma ogaan karo ma jiraysa markanusaqa qaar marka waxay qorayaan waxaddu lqurbi qurbiga xadkiisu beynahumaa ma'muum iyo imaam ama qofka ugu dambeeya ma'muumiinta iyo kan kale hadday sufuufta isku xiran yihiin u dhaxaynaysa alaaثu miati diraacin waay saddex boqoloo dhudhun taqriiban taxdiid maaha waa taqriib marka taxdiidkan taqriibkan saddexda boqol ah haddaad tiraahdo xadiid u keen waxaa lagu leeyahay marka qurbi iyo bucdi baa meeshaan wax lagu kala xiray imaam iyo ma'muum inay isla soco karaan baa shardi ah qurbi iyo bucdi baana la sheegay adiga qurbiga iyo bucdiga noo marka <coughs> haddii uu yidhaahdo marka qurbi iyo bucdi curfi baa lagu xiraan curfigu wuxuu yidhaha labadan qof waa isku dhow yihiin iyo waa kala dheer yihiin oo shaqo iskuma laha ayaan wax ku xiraynaa tii un waayo marka oy culimmadu soo dhoweeyeen tanna saddexdan boqol waa nas laguma lehe waa tii un laftirkeeda curfigii yaa sidaan ay ku qiyaaseen calaa kullin marka saanay ka dhigeen marka masaa-ishaanna furuucdeedu tiro badan tahay waaye ramli wuxuu ka alifay kitaab gaayat ulmaraam la yidhaahdo oo axkaamta imaamka imaamuumka iyo iqtidaaga iyo u ka alifay risaalo kooban oo yar ah masaa'ilahaasoo dhan buu marka meelahaas ku dhigdhigay khulaasadeeda imaamu nawowi laakiin saddexdaas u qaybiyey inay masjid ku wada jiraan bannaanka inay ka yihiin labaduba masjidka midkood inuu masjid ku jiro kan kalena uunan ku jirinoo bannaanka uu joogo laba marka qurbiga iyo waxaa xukuma xaa'il nacam masaajidka dhexdiisa marka uu ku jirana waxyaabahaas isaga waa iska furan tahay wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina mxamedin wala ali w